الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacih wa aswaajihi daahiraati ummahaati almu'miniin wacala taabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqoliyo labyo toddobaad waa suurat lbaqara qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa wanaagsan cuna rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay aanu idinku raashinnay washkuruu lilaah ilaahayna u mahadnaqa in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa isaga keligii caabudaysaan innamaa xarama calaykum waxa ilaahay uu idinka xaaraantinimeeye uun almaytata bakhtigii waddama dhiiggii wa laxma alkhinsiir baalka doofaarka la ydhaahda hilibkiisa wamaa shayna waa laydinka xaaraantinimeeyey uhilla bihi loogu dhawaaqay loogu yeedhiyey ama lagu gowracay liqayr illaah cid aan ilaahay ahayn wixii loo gowracay faman idura qofka loo dhibgeliyo baahi adagi ku dhacdo ghayra baaqin isagoo ummadda aan ku xadgudbayn oon dhuljiif iyo wixii la mid ahayn walaa caadin aan badsanaynin oon daldalaynin bakhtigan oo intii loo baahnaintii u baahnaa aan ka badinayn falaa idma calayhi dembi ma haystee ha iska cuna waxyaabaha inna allaaha ghafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariista qofkaa wuxuu u haystaana ma jiro una naxariisay waxa aayaddu ay markaa u yeedhay ummadda islaamka ah waxa ilaahay uu kula hadlay nicmaduu ilaahay siiyay inay ka guddoontaan adayibaat kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum waxaannu idinku arsaqnay kiisa dayibkaa cuna marka dadku waxyaalahan ay arsaaqada u cunayaan qaybina waa ayib waxna waa hayru ayib wax wanaagsan iyo waxaan wanaagsanayn ah, labaduba waa arsaaqadu kollaybana qofkan arsaaqada ilaahay wuu u qoray kollay wuxuunbaad cuni lahayde waxa wanaagsan cunbuu ilaahay leeya addoonka afkan la jeexay ma qadayo calafku kollay wuu jiraa calafka hagaaji iyadoona dhimanaynin ee kolle wuxuunaad cunayso waxaad cadfanaysa iska hagaaji baa ilaha wy oo kaan ku farayaan kuu tilmaamaya waxa wey ka dayibka ah. marka dayibku laba siyoodba dayib buu marka hore waa waxa xalaasha ah waa waxaan dayib marka labaad waa waxa nafta waxu taraya ee aan waxyeello ku ahayn sida waxyaabihii balwadda ahaa aynu ka soo sheekaynayni labada siyoodba dayibkuu noqon karaa qul laa yastawi alkhabiiu waayibu walow acjabaka karat lkhabii ilaahay baa wuxuu ihi waxa wanaagsanaya waxa xuni ma sinna ka xun ee xaaraanta ah haba farabato saasaa ilaahay addoommaha uu farayoo maxaa lay dayib wixii shareecaddu u tixgelisay inuu dayib yahay oo xalaal yabaa xalaala dadka qaarkood xumaanba ha u arkeen waxa khabiiiyo eh, khabiiahoo aan xalaal ahayn oo liita wixii sharcigu uu diiday dadka qaarkood haba u arkeen inuu yahay wax aan wanaagsanayn aayadda waxa ilaahay uu maaragtay sababta uu ku soo dejiyay ahayd ummaddu aragtida ay ka lahayd khabiidka iyo dayibka ama waxa ay intifaacsadaan ayay ku kala duwanaayeen qaarkood waxyaabaha dayibaadka ah iska xaaraantinimayn jireen oo oonta xoolaha iyo wixii xoolaha ka soo go'a iyo xoolaha qaarkood ay yidhahdaan sanamkaa iskala hiyo saynu suuratul ancaam ku arki doonno insha allahu aayaadka boqolyo ka dambeeya qaybi markaa dayibaadkiibay xaaraantinimeeyeen qaybaha qaarkoodna wixii ka soo horbaxayba way cuneen markaasa ilaahay u leey labadaa u dhexeeya idinku oo nafti ha noqoto mid wax kala saari karta waa adiga arkay adduunyada dadka qaarkood baa dadka khudradda la ydhaahdaa oo aan brotiinkan iyo hilibkan iyo waxaan cuninba sida dee ku badan khudraddaasuunoo qofkii laleeya ma kii khudradaad ahayd mise hilibka cuni jiray maya kii khudradda laga ilaaliya hilibka dayibaadkiibuu iska xaaraantinimeeyey qayb kalena sida indha yartiya u badan yihiin weeyaane baranbariyo kabajaa wixii ka soo horbaxa <laughs> iyaguna way ku diireen <laughs> oo wax walba way cuneenoo waxay dhahaan kani borotiin ma leeyahay un un ma yahay un markaa labadii midna jambigaas u tago giraanta xaggan u wada qabtay midna xaggan u wada qabtay midna waxbaba muu reebinba midna wixii wanaagsanaabuu ka tegayaa ummadani labadaasee udhaxaynaysaa wixii liitana iskaga taga wixii dabciga saliimka ee wanaagsan ee gobonnimada lehi uu u arkayo inuu wanaagsan yahay sharciguna xalaalayo ina cuna waa wasaiyadii wakadalika jacalnaakum ummatan wasaba kuluu min ayibaati maa raaqnaakum washkuruu lilah saasaa ilaahay uu leeyahy mar walood nicmo cuntaba ilaahay wuu ku farxaa nebi maxamed siduu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar kasta oo addoonku intuu wax cuno wax cabo nicmada ilaahay helo uu idhaahdo alxamdu lilaah alxamdu lilaah ilaahay baa ku farxaya in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa isaga caabudaysaan arrintan cunnadu dee xagga xalaashiiyo xaaraanta marka la eego arinta cibaadada ku daba leedahay oo qofku sidaa haduu u raacana ilaahay buu ku caabuday ilaa wuxuu ka gudoontay sharcigiisiie haddii kalena ma caabuday marka haddii dadku ay ku dhex ceerceereen arrinta xalaashiiyo xaaraanta maxaa talow sharcigu u xaaraantinimeeyey waa kan ilaahay tilmaamay markaa waxyaabihii ugu caansanaa qur-aanka wixii la xaaraantinimeeyey ayaa halkan nasku ku xusay weliba wixii la gowracayay ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyey innamaa eraygu xasri buu faa'iideeyaa marka waxa weeyaan xasrigan oo kale waxa la idhaahdaa fii cilmi albalaaqa sida macruufka ku ah xasrun idaafi innamaa xarama calaykum almayta wamaa cutifa cala almayta waxaa ilaahay idinka xaaraantimeeyey intan uun oo qura ma aha waayo dee wax badanoo qur-aankuna uu sheegay xadiidkuna uu sheego xaaraana baa jira laakiin waxa weeyaan sidaa moodaysaan waxyaabaha dadka qaarkood ay xaaraantinimeeyeen ma aha xaaraantuye waa waxaan rabbi uu xaaraantinimeeyey taxliilka iyo taxriimka dadka raacina laakiin siduu ilaahay u dhigay arrintaa raaca marka innamaadu xaggaasay u idaafaysan tahay ee dhinac walba maaha bakhtigu ilahay idinka xaaraantinimeeyey bakhtiga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo reebay laba waxa badda ku jira iyo bahalka kalluunka eh, eh, ayaxa la ydhaahdo labadaasii baa kasoo waxa badiya waxa beriga kaa berrigana kaasaa xalaala wixii kale ee badda ku jiro dhammina mm, dee isaguna waa wada xalaal weeye <clears throat> qaybihiisa kala duwan eh, sida culimmadu ay u badan yihiin haddii aanu ahayn wax caafimaad ahaan dee qofka dhibaya waxyaabaha qaarkoodoo sunle baa jira waxyaabaha qaarkoodoo intuu bakhtiyey fuuray oo caafimaadka qofka waxu dhimi karaa jira haddii aanu siyaabo kale dhib ku ahayn bakhtigoo dhammi isagu waxa weeyaan waa xaaraan wey arrin caafimaad baana laga markhaati furayba oo culimmada caafimaadkuna way ka markhaati fureen shayga la gowracay dhiiggan ka baxaya baa dawa u kale oo dhiiggaasi uu ku hakado in cudurra laga qaadayo waa dam iyo dhiigga laftiisi dhiiggan xaaraam tahay aw daman masfuuxan siay qur-aanka aayaadka ugu tegi doono waa dhiigga qulqulaya qulqulaya qurumana laguma dawaynayo wax quudana lagama dhiganayo innaga waxay idhaahdaan fooxlayaashiiyo dadkaa isla yaralayaashiiy waxaa isla yar ridaa iyo islaamaha yar daaca iyo markay idhahdaan waxbaanu jinka ka saaraynaa neef ha la qalo oo fujaan ha loo dhigo dhiigga oo dabeedna ha la cabsiiyo jinkiibaa la cabsiinayaa ile qofkani waaba teedba uma hayo maba maraysa xinjirahaniya taasi waa taa iminkana wakhtiyaashan dambe wadamada had iyo jeer yidhaa waxbaan horu marnay qaarkood waxay isticmaalaan beerka oo kale de waa wuxuu filtargaraynayaa bay leeyihin dawooyinkii iyo suntii qofka xayawaan ku imanaysa oo maba cunaa laakiin dhiiggan baa loo dhigaa markaasaa la qaboojiyaa halkii beerka la geliyaa intoo la jarjaro marka mar hadduu dhiiggaa qulqulaya soo dhaco maya xaaraam wey laxmu lkhinziir laakiin nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhiigga in uu xalaal yahay laba qayboodoo dhiigga ka mida beerka iyo beeryarada laba dhiig baana loo xalaaleeya iyo laba bakti buu nabigu calayhi salaatu wasalaam labada dhiig waa beerka iyo beeryarada waxaa kaloo isaguna dhiigga xalaal ah waxyaabahan hilibka ku harhadha hilibka had jeer marka neefkii la gowracee dee ka baxee la qalayo waxbaa iskaga hadhadha marka dheriga lagu ridana wuu soo dulmaraa maraqunbuu qayb ka mida noqdaa mushkilad male caaisha radiallaahu canha waxay leedahay nebiga waanu karin jiray inahaasina way iskaga jirjiri jireenoo dhib may lahayn lacmul khinsiir waa hilibka doofaarka oo waa bahal ka noqday adhiga gaalada gaaladiiba halkii idaha ayuu ugu jiraa markaase hilibkiisii cunayaan haragiisii wax ku wadwadayaan suwag aad u farabadanna badanna wuu leeyahayoo meelo fara badan bay kusoo waxeeyaan marka in aad looga dadkan wax soo waarida had jeer ama keegaga ama kiriimada ama daawooyinka waxyaabaha qaar iyo saabuunaha qaar baa lagu daraa subaga doofaarka marka dadku iyo iska soo waaridunuuna cid aqoon u leh waxan ku qoran iyo xarfahan lasoo gaagaabiyey in runtii lagala tashado bacamsharigu ay aad uga fiirsadaan weeye waayo hadii dee umada u keeno wixii uu baro isaga laftiisana waa laga yaabaa inuu dhandhamiyo un qaxwaha yara ka soo baxaya oo uu kaba fuqi waayo umadiina xaaraantan u iib keeno dabeedna wixiisii ku kharibmaan marka laxmulkhinsiir hilibkii unbay aayaddu sheegtay laakiin haragiisii iyo dhogortiisii iyo qanjaafulihiisii iyo subagiisii isku wada dar doofaar halkaasu ku haray waaya laxmalkhinsiir ilaahay baa yaqaana subxaanah xikmadda uu xaaraantinimeeyey laakiin culimada caafimaadku akhiiran waxay ka markhaati fureen in uu leeyahay xataa waxyaabahan baarasaytka caloosha ku dhasha wax laga qaado oo dadka doofaarka cuna siyaabo gaaraa loo daweeyaa jaraasiimta calooshooda ku dhalata iyo waxyaabaha dufaylaadka si gaaraa loo daweeyaa ee aan muslimiinta ahayn waayo ka dhib badanyi uhilla bihi liqayr illaah iyo wixii loo gowracay cid aan ilaahay ahayn magaca ilaahay magacaan ahayn baa lagu gowracay oo dee waxaa dhacayay iyo wixii la mid ah ayaa ay u gowraci jireen taasina ma bannaana bismi ilaahay magaciisa lagu gowracayaa sidaasuu ku xalaaloobaya haddii magac kale lagu gowraco maya haddii magaca ilaahay lagu gowraco oo waxyaabo kale ay la socdaanoo bidcooyinhi dee bidcadaas waxa uu ku noqonayaa shaygii shay kale ahaa laakiin hilibkii xaaraan ma noqonaya kol haddii ismiga ilaahay lagu gowraco kan sidaa dee aayadda daahirkeeduba uu tilmaamay bismi eh, fulaan ama bismi sanam kada waa marka magacan ka ilaahay ahayn lagu gowraco xaaraan noqonaya waxaa markaa halkaa ka muuqanaya bakhtiga iyo dhiigga iyo hilibka doofaarka intuba waxay waxu dhimayeen caafimaad qabka jidhka sanamkan wixii loo gowracayna wuxuu waxu dhimayaa maxay caafimaad qabka caqiidada caqiidadii caafimaad qabtaa waa kow qofka noloshiisa marka caafimaad qabkii caqiidada iyo ruuxda ayuu kanina waxu dhimayaa marka labadaba waa la diiday wixii waxu dhimaya caafimaadka ilaahay subxaana wa tacaala waa naxariis badan in allaha hafuuru raxiim saaba aayadda ku tilmaamay haddaba haddii qofka baahi ay qabato afarta arrimood ee aayaddu ay soo xaaraantinimaysee u baahdo gaajo ku timi iyo baahi ku timi daraaddeed waa loo xalaaleeyey waa loo xalaaleeyey lianna adaruura tubiixu lmaxduur ina adaruuraat tubiixu lmaxduuraat daruuradu waa arrin adag weeye dhibaatada qofka ku timaada waxa ay u xalaalaysaa xaaraanta walaakina adaruurata tuqadaru biqadariha qaaciidada qaaciidada kalea lala ahriyaya kulli faaqan haddii layidhi daruuradu waxay xalaalaysaa xaaraanta waxa la socota qaaciido odhanaysa ayaddana waynu ka fahmaynaaye waxa daruuradaa lagu qadarayaa qadarkeeda ee qofkii hadduu daruuro wixii ku xalaashado ma sii daysna laakiin heer bay leedahay taas labadaa qaacidee aayaddu sheegtay markaasaa ilahay u yihi faman qofka loo dhibgeliyo falaa ima calayh dhibaata kama haysata inuu cuno qofka gaajo ku timaaduu dee naftii u yaabo de ilaahay odhan maayo istil oo gaajo u dhimo iyadoo waxyaabahan kale uu helayo falaa ima calayh marka waa adaruuratu tubiixu lmaxduur intaas walaakina daruurata tuqadaru biqadariha baahida waxa lagu qadarayaa heerkeeda waa kaa ilahay yidhi hayra baaqin walaa caadin waa inaanu qofkani baaqi iyo oo qofka loo daruuraynayaa waa qof aan baaqi ahayn baaqigu waxa weye burcadda ummadda waxyeellada ku ah qofka loo gargaaraya loo gurmanaya gaajada wax laga siinayaa waa ka si caadiya dhibaatada ay ugu timi laakiin ka isaga oo ummadda jidgoyn ugu jira ama dhibaato ku haya ama hub u sita gaajooday waxa weeye waa waslad liidata ka hadha ummadda fasaxan ma haysto caadiguna waxa weeye qofkii waxaanuu cunayo intii u baahnaa waa inaanu ka badinin isagoo waslada yar inuu cuno oo nafta uu maaragtay ku hakiyo oo ku gaajo beelo isagoo kari karaya inuu dibiro baruura fudlana ka qaata iyo kumbus oo dabeetana uu maaragtay muqmad ka goosto taas sida noqonaya <laughs> waaya walaa caadi maxnaha waa lai baneeyey bakhtigii waa lai baneeyey hilibkii doofaarka kadibna maantaan jaanis u helaye aan korkordhiyan buurbuuro maya taasi waa caadi buu noqonaya waxaad gudbaya labadaa qayd baa la socda waaya falaa ima calayh saasaa islaamku lehy culimmada waxay isweydiiyaan qofku haddii uu helo arrimahan laga xaaraantinimeeya sida eh, bakhtigii iyo hilibkii doofaarka iyo wixii loo gowracay oo halkan yaalla halkanna xoolo bani aadam ay yaallaan labada iyo muu cunayaa ma waxaan ilaahay u xalaaleeye berigii hore xaaraanta ahaa ee aan ugu tar sheeganayn buu cunayaa mise waxaan bani aadamka ee eh, xalaasha ah ee qofku iska leeyahay ayuu cunayaa qaar badani waxay ku tegeen culimmada waa ruuxa bani aadamku uu hawl badan yahay ha iska daayo yuu ugu tegine waaba intoo ama lagu dila ama loogu manno sheegtaayo damiirkiisa lagu tuntaaye bakhtigiisan in yar ha iska goosto <laughs> bal ka sheekee ka isaga oo aan waxa uu quudanayaaba wixii bani aadamka wiyo boob uu ku qaadanayo waa khatar wey ina aladiina yaktumuuna buu ilahay yidhi kuwa qarinaya maa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyo min alkitaabi kitaabka ka mida ah. wayashtaruuna bihi amanan qaliilan lacag yarna ku iibsanaya kitaabkii ilaahay maa yaakuluuna fii butuunihim calooshooda uma cunayaan caloolahooda uma cunayaan ila annaar ah, cafwan ulaaika kuwaasi maa yakuluuna fii butuunihim caloolahooda uma cunayaan ila annaar naarunbay calooshooda u cunayaan waxalla waxa ay caloosha ku disayaan walaa yukallimuhum allah ilaahayna lama hadlayo yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha walaa yusakiihim ma nadiifinayo dembiga kama dhaafayo walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin ulaa'ika kuwa noocaasi aladiina kuwii weeye ishtarow iibsaday addalaalata baadi bilhudaa ay bitarki lhudaa hanuunkii intay ka tegeen ayay beddel qaateen baadi wax la ydhaahdo walcadaaba cadaab iyo ciqaaba lana waxay ku iibsadeen bilmaqfira dembidhaaf oo dembidhaafkiibay ka tegeen famaa asbarahum shay weyn baa ku sabir badiyey cala annaar naarta shayga la idhaahdo shay weyn baa ku sabir badiyey nimanku naar u adkaysi badan ah daalika waxay ugu dhacday bianna allaaha ilaahay nazala alkitaaba bilxaq kitaabkan qur-aanka xaq buu ku soo dejiyey iyaguna baatil bay u arkeen oo way iska weydaarteen wa inna aladiina kuwii ikhtalafuu fi lkitaab kuwii kitaabka isku khilaafa kutubtii hore iyo kanba ciddii isku khilaaftee sida loogu talagalay u raaci weyda la fii shiqaaqin baciid khilaaf fog ku sugan ilaahay iyo xaqiisada aad bay uga fog yihiin lafii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihin fog sidaasaa markaa qur-aanku dee ummadda u saxayaao nidaamka jaahiliga ah ee dhinacyada kala duduwan leh ayaa kolba ummada in laga fujinayaa mafaahiimta loo saxaya mushkiladaha laga saarayaa ummadda ammaanooyinka inay ilaaliyaan ammaanadii xalaashii iyo xaraamta haddaynu soo aragnay ammaanadii cilmiga inuu sideeda loo guto ayaa halkana ilaahay addoomaha u saaray aayaddu waxay ku soo degtay culimmadii reer banu israa'iila caddayn waaye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay ee markhaatiga ay ka ahaayeen intaba ku masuugay ee ku bakhaylay ayay aayadda ku soo degtay laakiin ina alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab naska caamnimadiisuunbaa la eegayaa dee nasku wuu nool yahay oo mar walba waa lagu camalfalayaa hadday sababtu taa ahayd cid walba mushkiladan waa loo diidayaa iyo ammaane xumadan dabeedna ilaahay hanjabaadda u soo jeediya waxa weeye kuwa qariyay wixii aan soo dejiya kitaabka ahaabaa ilahay wuli maa wayashtaruuna bihi amanan qaliilan lacag yarna ku iibsaday dabcan qofku markanuu qarinayo ammaanadan cilmiga ah waxa jira maslaxad oo axaysanayo maslaxadaasi mansab bay noqon kartaa maal bay noqon kartaa manfac kalay noqon kartaa waxa uu dhaafsanayuunba adduunyada yarah waxa uu dhaafsadee uu ku badashay ayuunbaa lacag yarah kuwaasi caloolahooda waxay u cunayaan naar bulhayo maa yakuluuna fii butuunihim ila naar qofku sidiisaba hadduu xaaraan isticmaalo xaaraantaasi waxa looga dhigi doonaa maalinta aakhiro iyadiyo naara oo kuuskuusan ayaa looga soo dhigaya dabeetana taasuu liqliqaya inamaa yakuluuna fii butuunihim maa yaakuluuna fii butuunihim ila naar macnaheedu waxa weeye waxay cuneen baa naar noqon doona adduunkay cuneen waa habaar ilaahay oo intay ifka joogaanba lagu habaaray ilaahay calooshooda dab ka shida kuwa ah markaynu dadka habaarayna waxaynu idhaahnaa dabliq dabliq macnaheedu waxa weye waa habaar habaar weyn weyn kuwaasi calooshooda naar bay u cuneen macnaha nasku waa laga didinayaa dadka xaaraan sii labanlaaban oo imikaba sii sii siraadatay wey ilaahay walaa yukalimuhum ullahu yowma alqiyaamati walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim intaasaa nasku isugu daray ilaahay ma nadiifinayo lama hadlayo cadaab kulul bay leeyihin hadal haddii ilaahay la hadlana waa ah hadal hanjabaada oo ahlu naarka ilaahay uu kula hadlo sida ikhsa'uu fiiha walaa tukalimuun ku fogaada naartu hayla hadlina dee dembidhaaf oo addoommuhu maalintaa ay u baahan yihiin waxa uu qofka ku raran laga reebo ayuu maalintaa aad ugu baahan yahay taana ma hayaan halkaasaan ku aburayaabaa ilahay oon ku owdayaa cadaabkaa marka halkaa waxaad ka arkaysaa ammaanada cilmiga sheegideedu inay tahay wax weyn sidaa darteed baa a'immadii salafka in badanoo ka midihii waxa ay cilmiga u sheegi jireen iyagoo ka cabsanaya aayadahan waciidka ah inay ku rumoobaan iyagoo aad uga feejigan ayaa qofku inkastaba naftiisu hala yaraato cilmiga uu hayaanayuu badnaanin ee taasuu gudbin jiray alimaam qacnabi oo a'immada sheekheynka ka midabaa berigii hore uu iska musnaan jiroo nin afkaaban buu ahaa berigii dambe la kala baxay oo cilmigii wuu yaqaanay buu sii daayey maxaa kugu dhacay baa lay intii hore cimrigaaga bilowgiisa waxba maad sheegi jirine wallaahi waxa aan sawiruunbaa ii muuqday buui ilaahay dadkii oo dhan soo xaadiriyay ahlulcilmigii maalinta qiyaamaha oonana meeshii faylkii soo galay oo dabeedna la yidhi uun adigu ka joog oo maxaa ilaahay u dhacay amba daalibulcilmi baan ahaaye iyagu cilmigiibay faafiyeen adna waad la aamustay gar noocaasahunbaan sii akhristayoo dabeetana markaasaan ayaan usoo banbaxay buun cabdilaahi bnu mubaarak caalimkaa weyn oo caabidna ahaa caalimna ahaa dee eh, cilmulxadiii riwaaya raggii ugu horraysay qoray buu ka mid ahaa mujaahidna wuu ahaa waxaa kaluu taajir wakhtigiisa mar cilmigu dadka bari jiray marna jihaadku u bixi jiray marna tijaaradda intaasuu isku dhexwadi jiray ayaa wuxuu qofka haddii cilmi ilaahay uu baro oo uu dadka kaga bakhaylo saddex midunbaa lagu ibtileeyaa iyada oo aanu waxba cidi ka intifaacsanin inuu la dhinto iyo talabaadoo inuu ilaahayba ilowsiiyo laga masaxo mar hadduu looxtuur noqday iyo inuu an yaftatin bisultaan iyo in dadka maamulku un jeebka ay ku riteeno jeebka ay ku ritaan dabeetana uu noqdo qof aan shakhsiyad lahaynoo sakhiifa ah. saddexdaa midunbuu ilaahay ku ibtileeyaabuu cabdulaahi bnu mubaarag dhaqaalo badan buu lahaa sidaa daraaddeed baa intuu wadan deegaankiisa ka tago ayaa culimmada iyo muxadisiinta iyo halka u rixleeyaan ayuu ka daba tegi jiro lacag buu u qaybin jiray dabeedna qolo ehelkiisa ah ilaan bani aadamka ehelkuunbaa lagu ibtilayaa ayaa yidhi war waxaanaad farraqaysee dad uun la daba socoto maxaad anaga wax noogu siin weyde ah, maad ardaaga wax ka siisi bay idhaahdeen intanaad dad magaalooyin kale ula sii aanbabaxayso war ilaahay u shaqeeyey aniguna u shaqaynayaa buu cilmigu ammaan u ahaa ummada u baahnayd marka raggaa muxadisiinta cilmiga u rixlaystay ayaan aniguna si aan jeebku uga xumaanin oo aanay cilmiga uga fadhiisanin ayaan aniguna lacagtaa la daba soconayaa buuli dee wixii ilaahay iga kiin calfana dee arki doontaan nebinimada kadibna wax uu qofku faa'iidaysta waxa ugu qiimo badan buuhi an yabutha alcilm inuu cilmiga faafiyo waxa culimmadu ay isku khilaafeen qofku cilmiga uu sheegaya wax ma ka qaadan karaa mushqaayad ma ka qaadan karaa maadaama ilaahay uu tilmaamay dadkii iibsaday wixii la soo dejiyey in calooshooda ay naaru cuneen oo goodiga iyo hanjabaadaasi ka dhacday culimada islaamku waxay u badan yihiin qofku wuxuu kaga maarmo haddii aanu haysanin bushqaad wuu ka qaadan karaa qur dhigayo bushqaad wuu ka qaadan karaa cilmiga uu baahinayo wuxuu kaga kaaftooma haddii aanu haysan laakiin hadduu masaariiftiisiiyo kharashkiisa haysto waxa u wanaagsan dadku waxay doonayaan iyagu ha inuu isagu iska daayo aan waxba ka qaadan leanna waa sadaqo labanlaaban weeye inuu cilmigii bixiyaana waa sadaqo inaanu adduun weydiisaninna waa sadaqo labaad waaya ulaa'ika aladiina ishtaraw dalaalata bilhuda waalcadaaba bilmaqfira kuwaasi hanuun bay hallow ku iibsadeen cadaabna dembidhaaf bay ku iibsadeen ma'khuudku ka laga tegayaa waa ka ba'du ay ku jirto bilhudaa bilmaqfira ka aan ba'du ku jirinna waa ka la qaadanayo marka ishtaraw adalaala akhaduu dalaala bitarki lhuda intay ka tegeen hanuun iyo halowbaa isberber yaalla hanuunkiibay ka tegeenoo halowgiibay qaatay cadaab iyo dembidhaaf baa isberber yaalla wanacuudu billaahi min dalik waxay qaateen cadaabkiiyo dembidhaafkiibay ka tegeen subxaan allah ilahay oga famaa asbarahum cala naar tacajub baa laydhaha asbarahum cala annaar shayun cadiim asbarahum cala annaar nimanku ku sabir badanaa naar nimanka waxaasoo balaayo ah isku ururiyey alla ah nimanku naar ku sabir badanah dalika biana allaha nazla alkitaaba bilxaq ilaahay baa xaq kitaabka kusoo dejiyay iyana kitaabkii halkaasi kaga tegeen xaqa ilaahay uu keenay waa kitaabka baatil bay qaateen way ka tegeen ilaahay iyo ummaddana waxaa xidhiidhinaya kitaabka ka kitaabkii diiday baatil buu ayuu doortay ka kitaabkii diiday shaydaan buu doortay ka kitaabkii diiday waxa uu u diyaargaroobay waxaasoo ciqaaba waina aladiina ikhtalafuu fi lkitaabi la fii shiqaaqin baciid laysa albira buu ilaahay yidhi samuhu samafalku ma aha an tuwalluu wujuhakum wejiyadiinna inaa u jeedisaan dad yahow qibala almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeed xagga bariga iyo xagga galbeedun inaa isu maroorisaan oo xaggaa qiblo ka dhigataanoo u jeedsataan taasi samafal ma aha albir samafalku waxa weeye walaakina dalbiri aw walaakina albaar macnaha mudaafka waxaa kalifaya la soo qadaro maadaam khabarkii uu man yahay man aamana billaah waa in tataabuq ka jiraa xagga juha iyo jawharka uu yahay macnaha walaakina albira ay albaar qofka samafalaha waxa weeye ee ilaahay samafalkiisa uu ka abaalinayo alla uu ku mahadinayaa waxa weeye man aamana billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo aakhira rumeeyey waalmalaa'ikati waalkitaabi waannabiyiin malaa'igta iyo kutubtii ambiyada rumeeyey wa aatal maala xoolahana bixiyo dadka siiyey calaa xubbih isagoo xoolaha jecelba qofka dawil qurbaa buu siiyey dadkii dhowaalaha ahaa walyataama agoommihiibuu siiyey xoolihiisi waalmasaakiin kuwii baahnaa buu siiyey wabna sabiil kiina hilin la odhan jiray ama ina wadee socdaalka ahaa ayuu siiyey wasaa'iliin dadkii gacanta uun wax tuugsan jiray buu siiyey wa fi riqaab qoorta xoraynteedii addoommihii buu ku xoreeyay wa aqaama salaah salaadii buu oogay wa aata zakaa sakadii ayuu quudhay oo uu dhiibuu bixiyey waalmuufuun waa kuwa oo wahum iyagu almuufuuna kuwa dhammaystira weeye bicahdihim ballantooda idaa caahaduu marka ay ballan qaadaan waa dadkan ku safaadin ballantee siday ahayd uga soo baxa kuwa samafalayaashahay waasaabiriin waa kuwa xejista dhabaradayga filba'saa'i dhibaatada naftooda hayse ku sabraan waaddaraa dhibaatada maalka kaga timaaday ku sabraan ama sidaa cagsigeed filba'saa faqriga ku sabraan waaddaraa iyo dhibaatada jirkooda ku timaada wa xiina albas markay xaaladu kulushahay ee xiina alxarb marka cadowga laysayana ma cararaane way sabraan kuwaasaa samafalayaasha ah ulaa'ika buu ilaha dhowr iyo tobankaa sifa dadka koobsaday alladiina sadaquu waa kuwa runlayaasha ah haddaad runle doonayso iyo rabbaani waa dadkaa weeye wa ulaa'ika kuwaasi humulmuttaquuna waa kuwa ka cabsada ilaahay ee taqwada leh sababta aayaddu ay ku soo degtay waxa ahayd iyadoo ilaahay uu deedifaynaya sida suuradda qaybteeda horeba ay u badnayd dee nimankii yuhuuddii nasaaradii oo markii ilaahay mu'miniinta uu faray inay u jeedsadaan qiblada kacbada baytullaahi alxaraamka inay usoo jeedsadaan kolkii muminiinta la faray iyagu qolana waxay u jeedsatay galbeed waa xaggaa baytulmuqadas bay u jeedsatay ila marka madiine la joogo waa galbeed buu xisaabsan yahay qudus qolana waa kuwii nasaarada waxay u jeedsadeen xaggaa iyo bari ilaahay amarkiisii iyo halkuu alla tilmaamay ee dadka uu yidhi halkaa u jeedsada ee uu ku adoonsaday xaggiiba umay kicinba waxay idhaahdeen halkaasaanu ku aragnay aabbayaasha iyo halkaasaanu qaabili jirnay halkaasaanu anagu leenahay dabeetana samafalkii bay ka raadiyeen meelaan samafalki ahayn samafalkii muxuu yahay goorma ayuu qofku noqon karaa samafale ilaahay uu ku jecel yahay uu soo dhaweeyu ka abaaliya adduuniya aakhiraba waa markuu toddobiyo tobankan ama lix iyo tobankan isku hagaajiyo waa arkaantii iimaanka waa arkaantii islaamka waa arkaantii ixsaanka intaa kolka uu isku hagaajiyo ayuu noqonayaa qof samafala ah oo ilaahay raali geliyay oo ilaahay ka tala qaatay si kale kolkaad eegto waxa ay isugu jiraan alle ayuu siiyey xaqiisii oo waalidkiibuu siiyey xaqiisii oo qaraabadiibuu siiyey oo ummaddiibuu siiyey oo naftiisiibuu siiyey acdaa kulla dii xaqin xaqa cid walba xaqeediibuu siiyey wuxuu gartay xikmadda waa buuran yahay laakin laysa albiru walaysa albir macnaha bilfatxi wadam labadaba way akhriyaan quraada sabcada ahy xagga macnuu wuu isu tegayaa uun icraabkunbaa yaro kala duwane oo qolana wuxuunay ka dhigaysaa ismigii ismu lays qolana khabaru lays oo muqadamah a isu tegayaan samafalku buu ilaahay yidhi laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib in jahooyin aan ilaahay idinla doonayn kolba dhan u jeesataan oo kolba dhan isu maroorisaan taasi maaha samafal taasi diin maaha taa ilaahay qofka kuma jecla laakiin qofka intanoo arrimoodoo ilaahay uu faray dhammaystiray qofkaasaa saadiqa qofkaasaa samafala ah mutaqiya saddexdaa magacbay aayad u bixisa walaakina albira man aamana billaah walyowmi alaakhir waalmalaa'ikati waalkitaab waalnabiyiin maxaa arkaantii iimaanka ka dhiman aliimaan bilqadari khayrihi wa sharih shantii kaleba way joogaan an tumina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa wuxuu soo hoosgelayaa uun man aamana billaah dee qofka ilaahay rumaysani wuu rumaysan yahe wuxuu qadarayna marka arkaanta iimaanka qofka xaqiijiyey baa samafalaa buu lahay maalkiina wuu bixiyo bahalla xajeclo la idhaahdo oo dadku ay ka maahmahaana yidhaahdeen naftiiya laxajecladu mar bay wada baxdaa oo xidhxidhatay dad badan taana wuu iska fujiyey taxarara min qubxi shux bakhaylnimada xumaanteedii buu ka xoroobay markaasuu wa aata almaala calaa xubbi maalkii buu bixiyey calaa xubbihi isagoo jecel nasku ilaahay baa dadkan yaqaana subxaana qofku wakhtiga had iyo jeer maalka uu ugu adag yahay waa goorma waa markuu u jecel yahay hadii laakiin shaygaa aanu jeclayn dee bixintu way u saalantay hadduu jecel yahayna de way ku adagtay rasuulka sal allahu calayh wasalam lay sadaqa maxaa u fiican wuxuu idhi an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiix ta'mulu alghinaa wa takhsha alfaqr adiga oo caafimaad qaba oo ku adaygaya oo qaninimo higsanaya oo faqri ka cabsanaya sadaqada aad bixisaabaa ta ugu fiicana bal waxaa ku soo urureen marka hore qofku kolkuu caafimaad qaba iyo kolkuu sakaraadka yahay dee isku si maaha kolkuu sakaraadka yahay uu ka rajo go'ayaayoo wuxuu leeyahy hebel intaa ha loo dhiibo hebella intaasaan u dardaarnay waa kaa saydhsaydhmay wuu filiqtamay markaa leanna waa la furfuray kolka uu sidoo kale saxiix marka uu ku adaygayo macnaha ama dhalinyaranimo uu ku jiro ama maalkii si adagu inuu kusoo galay ee aanu u sahlanayn le wax waliba say kugu soo galaanbay kaaga baxaan baa la yidhi si adag uu kusoo galay maalkii tacab iyo dhib badan uu maray markaana wuu ku adagyahay markuu qofku iska doonayo wixii uu masruufsan lahaa <clears throat> iyo markuu leeyahy shilinka shilinka gaadhsii xaaji cabaas aad gaadhide <laughs> ka u gaadhide oo hebeluun dabawad markuu leeyahay iyo marka uu leeyahy masaariiftaada uun way uu kala culays badan yahay ah, ardayda waxa ugu eh, imtixaanka ugu dhib badan baa la qofka ka cararaya inuu dhaco ee isla yaa dhicin iyo ka doonaya raqam waaxid inuu noqdo number kow ee isla kowdayaan lagaaga horaynin labadaasaa ugu culays badan baa laydhaa marka qofkani heerkaasuu taagan yahay eh, sidaasaa marka calaa xubbihi ay tilmaamaysa calaa xubbi ilmaal isagoo maalkii jecel oo ku adag haddana dhiibaya iimaanbaa ka soo furfuraya calaa xubbihi waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku macneeyeen isaga oo jecelba miskiinka ila miskiin iyo dad baa ayaa meesha ku jireen tan aayadduba xusayse oo aan isu xariifinaynin oo aan iska weynaynaynin miskiinka walaalkiioo in yaroo maalahunuu dheer yahay ayuu u arkaya markaasu dabeedna ka farxinayasawii calaa xub illaah isagoo ilaahay jecel subxaana oo jacayl alleh ayaa ka keenaya wixiisi inuu bixiyo qaraabadii buu siiyey qofka qaraabada inagaga filaadaa bulshada kalena waxbuu tari hadduu laakiin kuwa nagta u xarfiyo cid kalena hadu jiidi maayo saasaa loogu soo horraysiiyey agoonku waa inan iyo inan mid kasta adee waa qof waalidkii aabbihiina uu dhintay isaguna baahan bulshada aad baa loogu abaabulay in ay xil qaadaan qofka agoon xil qaadana nebigu waxau idhi ana wakaafilu yatiimi ka haatayni filjanna sida labadaa farood baan isku nahay jannada dhexdeeda miskiinkuna waa kii baahnaa ibnu sabiilku waa qofkii socdaalka ahaayoo had iyo jeer dee socdaalku wuxuu aana isaga yahay ama u badan yahay in sahaydu ay ka go'do asaa'iliin waa dadka wax weydiisanaya oo qofkan had jeer su-aasha u banbaxay waa in waxuun laysaga dhiibo inkastoo lagaba yaabo cid kaga xaqlihi inay jirto ariqaab wa fi riqaab islaamku wuxuu aad u dhiiriyey markuu qof addoon yahay in la xoreeyo oo nicmada loo fidiyo oo dabeetana iimaanka lagu soo jiido wa aqaama asalaata wa aata zakaa qofka samafale ilaahay waa maana waxa qofka salaada aan ku safaadin iyo sakada salaada iyo sakadu si wanaagsan u bixiya waa salaad sax qofka marka la ammaanayo soo lama idhaahdo hebel waa salaad sax weeye manaheedu waxa w kol hadduu salaadii saxay waxa kaleynu ka doonaynana uu saxaya sakadana uu bixiya labadaasi ma kala hadhaan qur-aanka waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu icraabkiibaa isbedelay waase dee xagga marka la eego shay ku munaasibunbaa loo soo qadarayaa wlmuufuuna wa hum al almuufuuna bicahdihim idaa caahaduu waa kuwa ballantooda marka ay qaadaan oofiya ilaahayna ballanta kagama baxaan ummaddana kagama baxaan ballan la'aani waa diin la'aan ballan la'aani waxay sheegaysaa ciddaad ballanta kaga baxdo in agtaada miisaan aanay ka lahayn agtaada inay ku fududahay bay sheegaysaa islaamkuna ma doonayo dadku inay isfudaydsadaan haddii la isfudaydsado waa la kala tegayba marka aad qof balan la gasheed kaga baxdo sawirka u horeeyuu qaadanaya waxa weeye wallaahi waanad ku agtiisaanad ku weynayn dabeetasna wuu ku fudaysanaya kii kalena wuu fudaysanaya oba taa la kala dhaqaajiyayba kol haddii quluubtii ay kala tagtay saasuu islaamku ilaalinaya wasaabiriin fi lba'saa'i waaldaraa'i wa xiina alba's qofba waxbuu ka xoroobaya qofbaayl ilaahay wuxuu ku ammaanay inuu kufriga ka xoroobay qof kale inuu ka xoroobay bakhaylnimada qof kale inuu ka xoroobay fulaynimada waa cudurada cudurada qalbiga ee dilaaga ee dadka kala reebay wey ee in badan cidhbaha gooyey markaasaa ilahay ui albasaa wadaraa albasaagu waa faqriga bu'siga qofka ku dhacaya waa qof iska xejisanayaoo ogsoon ka laga faramariyay maalka inay xikmadeeda tahay kaloo loo dhiibayna inay xikmadeeda labaduba tijaabay ku jiraan ilaahay baa wuxuuhi wanabluukum bishari waalkhayri fitna haddaan shar idinku riday iyo faqrina waa fitna imtixaan haddaan khayr iyo maal idin siiyeyna waa imtixaan marka kanowna faqriga ku sabir kanowna qaninimada ku sabir addaraa waa dhibka soo gaadhaya qofka jidhkiisa ehelkiisa labadaba qofkaas waxiina albas waa dadka fulaynimada ka xoroobay oo wakhtiga dagaalka kuwa sabra ee aan cararin ee aan col jabiye ahayn ee naftooda quudha iyaguna naftiibay quudheen maalkiibay quudheen wakhtigiibay quudheen kuwaasa ilahay baa maalay subxaana ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum lmuttaquun kuwaasi waa saadiqiintii aladiina sadaquu wasfiga ka dhalanaya muxuu yihi waa ficilkii waxa weeyaan alsaadiqiin wasidiiqiin maadadan sadaquu waman yudic illaaha warasuula faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiina waxasuna ulaaika rafiiq waa kuwii ilaahay u nicmeeyey maca aladiina ancama allahu calayhim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow kutiba calaykum waxa la idinku waajibiyey alqisaasu inay isu qisaastaan fil huwa kuwa la laayo alxuru qofkii xorta ahaa bilxuri waxaa loo dilayaa kii xorta ahaa ee uu dilay waalcabdu addoonkiina bilcabd yuqtalu bilcabd addoonkii kaluu dilay baa loo dili walunhaa tii dhadigaydna bilunhaa tii dhadigayd baa loo dili faman cufiya lahu qofka loo dhaafo min akhiihi walaalkii xaggiisa shay-un waxbaa loo dhaafay oo qisaastii baa laga daayey oo kii qisaasta lahaabaa ka daayay faatibaacun fayajibu itibaac waxa waajiba raacid bilmacruufi si wanaagsan loo raaco oo kan magta doonayaa waa inuu si wanaagsan u raaco kuu ka doonayo wa adaa'un quudhid iyo bixin ayaa waajiba ilayhi kan magta doonaya la siiyo biixsaanin si wanaagsan loo siiyo kol haddii mag arrinku noqday kanna ha bixiya kanna si wanaagsan ha uga doono daalika arintaas qisaastaa iyo magtaa iyo cafiskaa isdaba yaallaa takhfiifun min rabbikum waa fudaydin ilaahay xaggiisa ka timi waraxmatun naxariis weeye faman ictadaa qofka xadgudba bacda dalika intaa kadib waxaan sharciga ahayn doona falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeya buu lahay walakum waxa idiin sugnaadoo helaysaan dad yahow filqisaas qisaasta dadka la isu qisaasaya ummad yahay waxa idinku sugan xayaatu nolol buu lahayidhi yaa ulil albaab dadka aqoonta lehee waxgaradka ahow qisaasta nolol baa idinku sugan lacalakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan oo sharcigiisa qaadataan baa la laydinka sugaya waxaa aayaadka kolba qayb ilaahay ugu jidaynayaa ummadda shuruucda uu ku waajib yeela uu ku addoonsadaa uu saaray halkanna waxa weeyaan waa qisaastii oo loo jidaynayo mashruuc laga dhigayo waaya iyada laftigeedu sabab bay lahayd ay ku soo degtay aayaadkani iyo axkaamtani laakiin dee xukunku waa caam oo ilaa qiyaamaha saasaa loogu falaya sababtu waxay ahayd nimankii carbeeda deganaa jasiiradda carabta iyo yuhuuddii la deganaa labaduba dhaqankoodu wuu liitay dhinaca magaha iyo qisaasta aad buu liitay dhaqan jaahiliya buu ahaa maalan marka uu qof dilo qof kale qolada xooga badan hadduu ka tirsan yahay qofka la dilay waxay odhan jireen annagu ninkayagu nin iyo mu ahayn mid badan bu ah. mid qura uma dhigmayo waa in la soo joojiyaa intaasoo nin ama kaayagu shan buu dhigmayay saddex buu dhigmayay nin mu ahayn caadiya ah. marka kaa oo qura loo dili maayee qaar ka badan baanu rabnaa haddaan noo soo qaban weydaanba annaba waan idinka goosan mar labaad waxay odhan jireen warkaasi wax dilay annaga nooma qalmo in loo qisaasee kaa ay isxigaane hebel la ayaa kaayaga u dhigmayay cadad badan ma sheegayaan laakiin waxay leeyihin kaasi waa mid ducufahoo liitay kaa kaayaga ku dhagaroobay laakiin hebel baa u dhigmaya oo idinka mid a ah. jireen waa tanay soomaalida reer hebel yaa laga dilaabay innaga idhaah reer hebel yaa ka dhaqaaqayae laga dilaa macnaa keebaa u wanaagsan weeye halkaasay dhaqankaa jaahiligaay ku dabaleeda mar kale waxay odhan jireen war anaga haddii addoonna laga dila haddaannu reer hebelnahay addoonka yagaas wuxuu u dhigmaa mid xora oo idinka ah. sida kalena waa u rogi jireenoo waxay odhan jireen addoonka iyagaaba ka sarreeyaba kiina xorta ah gabadhayada ayaa ka sarraysa ninkiina waxaasoo kala noocnooc oo fara badan oo aarsigiina ka mid yahay ayaa jirayay saasaa loogu xadgudbay marka sida sharciguu yahaybaa ilaahay halkan uu soo rogay ugu horaynba waxaa ummadda ilaahay u faray in la jideeyey oo waajib ay tahay oo sharcigii eh, macnaha eh, lagu qoray qur-aanka dhexdiisii qisaasta inay tahay qisaastu walakum fi lqisaasi xayaa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla dadka la laayo waxa waajiba in laysu qisaaso labadii xorta ha laysu dilo labadii addoon ha laysu dilo labadii dhadig ha laysu dilo qofka wax loo cafiyo ee qisaastii laga cafiyo intoo qisaas lagu yeeshay laga cafiyo ee mag laga doono si wanaagsan ha loo raaco oo ayuu dee dhibaato ku keenin cafiska qisaasta sameeyey mag baan kaa doonayaa hadaba galo si wanaagsan ha uga doono kan laga doonayaana si wanaagsan ha u bixiyo waa adaaun ilaahi biixsaan aayadda waxaa ilaahay uhi arrintani waa fudaydin ilaahay xaggiisa ka timi oo marka nidaamkaa jaahiliga la eego iyo tan ummaddu u siman tahay kolka la eego dee waa fudayd kolka ummadihii hore la eego nimanka yahuuddaa waxaa jiraysa un qisaasta magi may jirayn iyo cafis kolka kiristanka la eega iyo diintii nasaarada magunbaa qisaasi may jirayn laakiin saddex arrimood baa nasku isbarbar dhigay qisaasti iyo magti iyo cafis inuu labadaba qofku cafii karo dalika takhfiifun min rabbikum waxa ilaahay uu ku sii xigsiiyey qofka sidaa sharcigu uu yahay iskala weynaada qancin weydo cadaab baa ilahay uu kaga argoosanaya faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim waxa ilaahay ummadda uu sig mar labaad ku soo celiyey qisaasta ay diidayaanay karaahiyaysanayaan noloshoodu inay ku jirto noloshoodu inay ku jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab lacallakum tattaquun sidaasay tahayoo waxa culimmadu ay isweydiiyeen oo haddii maalan qofkii la dilay kii dilay laga daba dilayo noloshaasi xaggay noqonaysa maalan baa wax dilay dilayna waa laga daba dilay labadiiba way ka socdeen talo noloshu waa xaggee dee noloshu ma aha oo keliya labadan qof nolosha ummaddu way isku wada xidhantay min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bikayri nafsin aw fasaadin fi lard faka'nnamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha faka'nnamaa axya annaasa jamiican qofka qof dilaa oo dhan buu wada dilay ka dhigantay qofka qof badbaadiyaa ummaddii oo dhan ayuu wada badbaadiyey marka halkaa waxaa ka muuqanaya nafaha bani aadamku inay isku xurmo yihiin xurmo iyo karaamo iyo xaq keliya wada leeyihin qofku hadduu qofkan dilay hadhu jiidi maayo inta kale gidaar ku gudbanaa buu jabiyayoo wax alla wax inaga joojinayaa ma jiro kol hadduu bareegii soo goostay siduu kanu dilay buu kuwa kalena u dilaya marka haddii labadaasi israacaan intii kalaa joogsanaysa labadaasi tege la isu dilay laakiin intii kale ayaa cashar ku qaadanaysoo dibbay u joogsanayeen noloshaas waa runtii waaqaca kolka la eegana waa wax laga markhaati furayo hadii ay arkaan dadka mujrimiinta ah ee dadka dilkooda ku dheereeya haday arkaan cid ka run sheegaysa shayga qisaasta la yidhaahdo oo ay ka dhab tahay oo aan ku jeesjeesayn qof talaabo qaadaya ma jiro mar haddii dilku uu jiro oo og yahay haddii la dilo inaanu baxsanayn inaan reerkooda xaggooda loo kacayn inaan mag laga bixinaynin ee isaguunuu taagan yahay gidaarkoo tiirka lagu soo xidhayo mid waliba iska gaabsanaya uu baqanaya taxun bay ku alla taqaanaa baydhaha soomaalidu waaya taas waa taa weeye waana xaqiiqatan taynu arkayno maanta oo dad badan oo dil u xidhan baa jira qabaa'ilkii aanay isu dilayn dowladdii aanay dilin oo dee laga cabanayo jeelashii maaragtay ku batay oo dee mujrimiinoo hayntoodiina la kari laayay marka haddii arrintaa laga run sheego oo ay dhowr qof lagu fuliyo arrinkaas wuu soo ururaya mushkiladaha qisaas la ay leedahay sidaynu dee inaguba ka markhaati furayno inuu dilku fududaada dhacaysa oo qofkii kolkuu wax dilo ee la yidhaahdo intay odayaashii dee koofiyadii soo gashadaan waar dee reer hebel haddaynu nahay xeer inooma ahayn inaynu dadka isu dilno xeer inooma ahayn annagaba hebel baa naga dishano hebel baa naga dishano magun baanu qaadan dee idinkuna qaata ilaa waa xeerkaa guure ninkii dhimaya dee kan baa nool kolka waxaa la ahriyo isaguna jaaniskaasu dhowshuu ka qoslayaao halkaasuu eegayaa wallaahi rag baa ilaahay kuu bixiyey buu leeyahy sidoo kale xaggii magta sharcigeennu waxa uu qofkan wax dilo ee gefka macnaha camdiga waxu dilay magta isagaa lagu leeyahay isagaa loo bargoynaya haddii xataa qisaasta laga daayo oo mag laga doono waxay tahay inuu isagu iska bixiyo hadduu xoolahayana ha iska bixiyo haddii aanu xoolahayninna waa inuu dawarsadaa oo ummadda uu soo baryaa u idhahdaa way igu goodae mid baan dilayoo waa lay daba socdaae ari caawiya ma qorafad weyn ha qaato oo loo soo buuxiyo marka liyaduuqa wabaala amri dhibaataduu geystay qadhaarhkeeda si uu dhadhamiyo laakiin kolka intuu wax dilo oo qof muslima uu dhiiggiisa galo halkaa uu kayntaa iska galo reerkoodii uu iska dhex tago iskaga qayilo magtiina laga bixiyo oonu magna bixinin xabsina arkin ciqaabna arkin muxuu ku daynayaa aroortu haddana soo cabaysanaya isu le wallahi nagu meeraysanaysaa gamba gamba u bixin doona dhiiggaaga gamba gambaan u bixin doonaabuu kuleeyahay aniga gambadaasa igu soo hagaagaysa wallaahi waa mushkilad qaa'imahoo jirta wey eh, sidoo kale qofkani qofkani waxa weeyaan xagga sharci ahaan kolka la eego waa waxaa sharciguu ka duulayaa inuu arko wax xaqiiqa ahoo jira mararka qaarkood bay qisaastaasi timaadaan laakiin eh, dadku ay arkayaan wax sii soconaya inaanu ahayn saa ma hirgasho waxaynu yara xusi lahayn xoogaa adaynu taa baraarujinay mushkiladayna haysatay haddii la doonaya mushkilada dilku inay yaraato dad kooban uun hala dilo hala qisaaso qabaa'ilkuna ha soo xidhaan gobonnimadu waxay ku jirtaa adigaaga ninkan qaatilka ah ee wax dila ah ay isku reer tihiin badbaadadaada waxay ku jirtaa isaga inaad qabato haddii kale adaa u dhimanaya adigaagaa qariyey ee yidhi swidhen maxay ahayd skandinafiyanka ha looga soo dira baasaboor ninkii waa la baadi doonayaa reer hebel buu mid ka dilay ha loo soo diro baasaabooroo ninkii hala kharash kareeyay adigaagaa yidhi unbaa u qoolan oo aanadiisa u dhimanaya ama saaxiibkaabaa u dhimanaya laakiin haddii isagii lasoo qabto ilaa ninka mujrimkaa ah, cidna la walaal mujrimku inuu cidu la walaal noqda maaha mujrimku siduu kaa mujrim uga yahay adigana waa inuu mujrim noqdaa adigu madluumka ka madluumka ah, walaalkii waa inaad noqotaa ee mujrimka walaalkii aanad noqonin markaasay arrintu sahlanaanaysa laakiin hadii kale dee jiiradaa dheerunbaa lagu jiraya iyo tiiha iyo wareerka iyo waalida nabadgelyaduna runtii ma sugmayso haddii dadka mujrimiintii seetadheeraynta ay helaya in yaroo axkaamta dilkaa haddii aynu xusno oo halkan aayadda maaragtay culimmadu ay sharxayaan e, qofkii xorta ahaa iyo addoonka ma la isu dili karaa iyaga culimmadu maya bay leeyihiin e, qofka addoonka ah looma dilayo kii xorta ahaa sidoo kale kii gaalka ahaa isagana xadiid saxiixa baa ku soo aroorayoo kii muslimka ahaa ee dila ciqaab kale unbuu yeelan doonaa looma dilayo laa yuqtalu muslimu bikaafir waxa kale oo culimmadu ay ka hadleen ninkii gabadhii ile alunha bilunha bay aayaddu ay sheegtay waxay culimmadu isla waafaqsanyiin ama intooda badaniba ay qabaan haddii gabadh dilo in loo dilayo xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa buu nebigu ku yidhi almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum dadka muslimiintaa dhiiggooda wuu isu dhigmaa raggooda iyo dumarkoodaba haddii sidoo kale xubnaheeda qaar ka uu gooyo ruuxa dumarka ah isna waa loo jari uun waxay culimmadu isweydiiyaan waalidkii hadduu waladkiisa ku dhagaroobo odaygii islaantii mid kasta ha ahaado aabbihii iyo awowgii mid kasta ha ma loo dilayaa waxay culimmada islaamka u badan yihiin maya way aad bay u adag tahay waalid dilay waladkiisa hadduu dilana meesha waalli unbaa ku jirta naxariista hayse oo fara badan daraaddeed way adag tahay ama way yar siduu dilo laa yuqaadu lwaalidu bilwalad xadiidkii xasankaa tirmidi ee mashhuurkaana saasuu tilmaamaya haddii kooxi ay wada disho qof keliya ma loo qisaasayaa mise laxajeclaa iman doontooo waxaa la odhanayaa tobankan qof dee qof keliya ayaan loo dilina haynoo joogeen aseer reer galbeedku imika ay waxa dilka la idhaa inaga joojiyo oo xabsiya laga dhiga bay laakiin iyaguna way dilayaan dee markay doonaan ka muslimka helaan way dilayaan <clears throat> ha hadday labaatan qof hal qof dilkiisa isugu yimaadaan waa la dili doonaa wa katabnaa fiiha ana nafsa binafs aayaddaasuunbay soo gelaysaa suuratlmaa'ida ku sugan magaalada sanca la ydhaahda yeman ku taalla toddoba ninbaa hal nin wada dilay wakhtigii cumar ibn khadaab radia allaahu canhu toddobadiiba intuu soo qabtay buu qoorta u dheereeyey markaasaa wuxuuhi idinku toddobaa la yaabsantihiine magaalada sancad dadka ku nooloo dhami hadday hal qof dilkiisa isugu tagaa anugu kurtan ka wada jari lahaa buu cali bnu abi aalib sidaasoo kaleu ahaa nimankii khawaarijta la odhan jiray waxay dileen ninkii la odhan jiray cabdilaahi ibnu khabaab ayay dileen dabeetana khawaarijta waa dagaalka ku qaaday qisaastu habkeebay u dhacaysa ama qofku wixii uu ku dilay unbaa mise si kalea loo dili karaa a'immada qaarkood sida imaamu shaafici iyo imaamu maalik waxa ay leeyihiin qof waliba wuxuu wax ku dilay ha lagu dilo ilaa qisaas fartada calaa aathaarihima qasasan waa raadgurid waa la raadgurayaa waxay soo daliishanayaan xadiid saxiixa wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inan yaroo ansaarta kamida mida ayuu nin yuhuudi nimanka yuhuuddu niman xishoonaya maaha oo muslim niman u turhaya maahe inan yaroo adhay caraabinaysu mid yuhuudi kambalka madiina ka helay intuu soo qabtay buu dhakada madaxa u saaray dhagax buu u saaray madaxa kolkaasuu dhagax kalena qaadayo wuu ku bashaaqiyey dabeedna iyada oo il daran baa loo yimi yaa ku dilay mahebel maya kolba fartay saa tidhaahdaa markii magaciisii lasoo qaaday kii yahuudiga ahaabay sidaa tidhi markaase haddana dhanka kale loo dhaafiyey isaga marka lagu soo celiyabay leedahay haa isagii buu nabigu soo qabtay dhakaduu dhagax u saaray markaasuu ku bashaaqiyey tilka bitilka marka waxay leeyihiin xadiidka inagoo ka duulayna de waxaa qof walba lagu qisaasayaa wixii uu wax ku dilay aimmada qaarkoodna waxay leeyihin muhiimadu waxa weeye in qofka nafta uun laga jaraa seef iyo rasaas iyo wax kale waa lagu isticmaali karaa qofkan maalan wax dilay magta xagga magta ma inuu ogolaadaaba marka laga qaadayo mise magta ogolaanshaheeda kan qaadanayuunbaa shardi u ah. sida raajixa waxa weeye ikhtiyaarka waxa leh qofka wax laga dilay ee kan dhintay dhigiisa leh waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatl inahu kaana mansuura awood baa isaga la siiyey laakiin kan waxba laga weydiin maayo isaga qisaasta laga cafiyo layidhi magta bixi oo haddii laydhaa hebelow qisaastii waa lagaa cafiye magta bixi may qisaasta halay mariyo waxba laga dhagaysan maaye xagga magtuun baa loo gudbi doonaa waayahay sidan aayadu ay sheegaysa faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim qofku intuu magtii qaato kii uu magta ka qaatay haduu dilo xukunkiisu waa maxay culimadu waxa ay u badan yihiin in la qisaasayo mar hadduu tanaasulay oo qisaastii uu ka hadhay oo mag qaatay oo hadana dilay sidaa aayaddaba ilaahay uu ku sheegay cadaab kulul buu adduun iyo aakhiraba tiirkaa lagu soo xidhaya isagaba waxba laga dilay ma jirto qisaas ayaa fulinaya qisaasta madaxda ummadda iyo mas-uuliyiintaa fulinaya laakiin raciyaddu ma fulinaya hadii la idhaahdo dadka idinku isqisaasta oo iska goosta de halkay marayaa qofku waa macruuf kana u soo joogsan maayo kanna xadgudub dayn maayo saasay a'immada muslimiintu isla waafaqsan yihiin kii wax qisaasi lahaa laftiisa haddii qisaas lagu yeesho ka waran culimada islaamku waxay isla ijmaacsan yihiin in isna la qisaasayo kii madaxweynaha muslimiinta u ahaa qisaas lagu yeesho dee isnaha laga jaro ummadda kale ha ka jarto qisaasta ilaan isagu wax kale muu dheerayna shaqaaluunbuu ahaaye ummaddan u shaqaynayee wax awoodahoo kaleo uu leeyahy may jirina wixii ummadda lagu leeyahaa ayaa isna lagu leeyahay garsoorka way u siman yihiin iyo iyo mas labada way u siman nabiga calayhi salaatu wasalaam ninbuu maalin si uga dhacdayba ulbuu ku yara gujiyey ninkiibaa dabeetana qayliyoo yidhi inaan kaa goostaan rabaa dee nebigu wuxuu idhi tacaala fastaqi dee kaalayoo iga gooso uu iskaga xishooda wuxuui waa iska kaa cafiyey cumar ibn khadaab wakhtigiisii haddii cabashada ku badatay wuxuuhi war madaxdayda goboladan idiin soo dirayo ugumaan talagelin inay jidhkiisna garaacaan qofka jidhkiisa la garaaco eh, dhib lagu sameeya aniga ha ila soo xidhiidha buuhi aniga ayaa ka jari doonee mid kastoo badhasaab sheeganaya cumuuman axkaamta dilka ayay inahaasi ka mid ahayd ereyada ku celinno faman cufiya lahu qofka loo cafiya buu min akhiihi shayan walaalkiibaa wax looga cafiyey macnaha kane waa kii qisaasta geystay walaalka ka cafiyaya waake waa ka islaamnimada ku walaalahayeene qisaasta ku yeeshay ee kan dhinta ay isxigeen ayaa yidhi qisaastii waan kaa cafiyo mag baan doonaya maxaa la gudban haddaba kan qisaasta cafiyey fatibaacun bilmacruuf si wanaagsan inuu raaco oo dee aanu hanjabin oo aanu odhanin waabaanu kaa goosan doonaa ama waanu ka qisaasan haddaad magta bixin weydo wa adaaun ilayhi biixsaan si wanaagsan in uu u quudho oo magta u bixiyo oo samafal leh kii lagu lahaana oo isaguna aanu odhanin dee kol haddii qisaastii uu cafiye magta intaan doonaha iga sugo kana si wanaagsan ha u dabagalo kana si wanaagsan ha u bixiyo ilaahay waxa uu leeyahy sharciga isagoo ka waramaya dalika takhfiifun min rabbikum waraxma waa fudayd shareecad qofka sheega shareecaddu inay qalaftay adag tahayna waa jaahilaan sirta shareecaddaba fahmin weeye jahli baa haya walmar'u caduwun limaa jahila canhu qofkuna waxaanu garanaynin cadow buu yahay ilaahay baa wuxuu ihi faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim walakum fi lqisaasi xayaa yaa ulilalbaab aqoon aqoonyahan kowbaa ilahay u leeyay kii aan aqoon lahayn ama qaafilah ama meel kale looga yeedhayaa isagu dee ma qaadanaya tilmaantan ilahay lacallakum tattaquun wallahu subxaanahu wa tacala aclam